الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى ولما بلغ رسول الله رسولك إلهي مركو سوق عليه خروج قريش قريش صب حده استشار وحولة شد أصحابه أصحابتيس أي ولة شد فتكلم المهاجرون مهاجرين بهاللي فأحسنوا وناجيه هذا الوناكسن ayay ku hadleen uma istashaarahum aaniyan mar labaad buu subanuhu la tashaday muslimiintii fatakallama almuhaajiruuna muhaajiriin baa hadlay fa axsanuu mar labaad uma istashaarahum aalian mar saddexaad buu nabigu ku celiyay ashiru calaya ayuha annaas ayuu subanuhu lahaa fafahimat ilansaaru ansaar baa fahamtay annahu yacniihim ayaga inuu u jeedo yani nabi markuu leeya ashiruu calaya ayuha nnaas hadalku wuxuu u dhacahayaa ansaar maxaa le muhaajiriin niman yarna waa ahaayeen niman deganka loo muxuu aha yagu muxuu ahaaye soo barakacay oo ahalkoodii iyo dadkoodii iyo dunyadooda ka soo tagayna waa ahaayeen nimanka garab iyo hiili iyo hool laga doonahayay maanta inay dagaalamaanna waa ansaar nimanka beecada khaaska ah galayna ansaar bay ahaayeen marka nabigu sidaasu hadalka ugu celinhaya nabigu sala allahu calayh wali wasalam inuu la tashay saxaabadiisa arimaha aan markaasi mansuuska ahayne waxy uusan ka soo degin ilaahay baa amray subxaanahu wa tacaala washaawirhum fi fa faidaa cazamta fatawakal cala allah wa amruhum shuuraa baynahum wa mima rasaqnaahum yunfiquun marka nabigu dhaqan buu u lahaa xataa waxaa dhici jirtay go-aan nabigu asagu u arkay inay sidan fiican tahay hadday saxaabadu dhan kale u bataan wuu ku raaci jiray dagaalka uxud waynu gaari doonaa insha allahu tacaala nabigu iyo duqaydu waxay arkahayeen in madiine aan laga bixin oo iyada dhexdeeda lagu dagaalamo waliba odaygii munaafiqiinta ra wuxuu yidhi cabdullahi bn ubay bn saluul wuxuu yidhi intaasuu dagaal baa igu qabsaday gudaha madiino intaan soo joogay awiyaalkayna iga sheekeeyeen aabbahayna ka soo gaadhay aabbahay aabbihiina ka sheekayn jiray weliga iyagu ui qoysna soo weeraro madiina nagu galay oonan jabin lafa taarikh lama helin buui nabi ha bixin buui madiina dhexdaanu ku dagaalan hayna saari nimanku waa inaga badan yihiin waana weerar xarbulmudun baanu samaynayna dhallinyaradii uu dagaalkii badar dhaafay oo saxaabada dee badankood ahaa yaa yidhi nabi allow maya carab soo duushay iyo quraysh kibirtay oo intay ka yimaadeen waddankoodana soo dul fadhiistay sida haweenku guryo oogu dhuman mayna bannaankaan ugu tagayno waaba liidnaan bay dhaheen nabi allow iyo dacfi inaan guryaha ku dhex dagaalanno oo haweenka dhexdoodana lagu dilay carruurta gobonnimadu waxa weeye ragga meeshay joogaan ugu tagno nimankii duqayda ahaa ee ka baaqday oo sacd ibnu cibaada ku jiro iyo raggu dhaafay iyo dhallinyaradii badankeed baa waxay nabi allo yidha waan baxayna markuu arka nabigu in laga badan yahay ra'yljumhuur buu qaatay idan asagoo caaqibadiiyo natiijada waxay noqotay ra'yigii duqaydoo xoog batay nabigu marka la soo heli maayo fi taariikh saxaabadoo tala keentay oo dhan u badata oo u khilaafay ilaa an takuuna almas'ala mas'ala mansuusa laa taxtamil alijtihaada waniqaash masaladu hadday tahay masala maxsuuma binnas ijtihaad kama furo wma kaana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihi masaladu hadday tahay maqtuuca binnas ijtihaad kama furo sidaa darteed baa abubakar markuu u cadaaday qitaalu maanici zakaa inuu mansuus yahay walow binasin aahirin wax ra'ya iyo wax shuuraa iyo ra'yuljamaaca ma aqbalin naska ilaahay hadduu meel maro oo daliilka sharciga meel maro maxaa yeele ijtihaad ma fura iyo shuuro laakiin hawshu hadday tahay maanta ma dagaalanaa mise berri baan ka dhigannaa nimanku ma sidan aan yeellaa mise qaabkaasaynu samaynaa ma magaaladaannu ku dhex dagaalnaa mise waynu horbaxyaynaa wixii marka aan nas lahayn nabigu waa ka tashan jiray hadday tala timaado oy dhanka kale u badato wain kaanat mukhaalifa taladaasi lira'yihi nabigu kaana yaltasim ra'ya aljamaca hawshaasi marka wadaaduhu markay hadda ay ka niqaashayeen maslada shuurada ah natiijatu shuura hal hiya mulzima ama muclima laga niqaasha hadii amiirkii ama muxuu ahaay madaxweynihii ama abbaanduulihii uu muslimiinta la tashado muslimiinta taladu ay meel u badato masalada laga tashanee macruuda liniqaashna ay tahay masala taxtamil alijtihaada wاlniqaasha wاshuura ila majaalaat shuura waxba gooni wey meelaan shuura ka furayn iyo meelay ka furan tahay baa jira xad اlkhamri inaan shaaribاlkhamriga ka oogno aynu ka tashano tacaalow natashaawar fiiha ma soconayso muxuu ahaayey xuduudda oofinteeda waajibaadku dhaqankooda howlahaasi wax haddii muslimiintu marka ay meel u bataan amiirkii iyo jamaaco ama xaakimkii iyo jamaaco yarna ay meel maraan ra'yul aqlabiya ma la qaadan waa mas'alo oo waa inoo dambaysaa laakiin tan ku saabsan hadday jamaacada iswaafaqdo oo muslimiintii boqolkiiba boqol meel maraan amiirkii ama madaxweynihii ama qaadigii ama abbaanduuli markaa ciidankan watay unugta ah na uu meel mara asagu maca biaanati haddiiba la doona la socotee ra'yuljamaacati marka waxaa laisku khilaafay ma mulsimba mise waa maxay waa muclim ma khayrku ma talagelin bay shuradu tahay oo waa talagelin oo aaradii laguu bandhigay iyo taladii laguu soo jeediyey intaad fiiriso ood gorfayso rorogto baad dooran kartaa wix adiga kula quman wain kaana waxaad doorata haba noqdo mukhaalifan lira'yi ljamaca marka hada huwa almaqsuudu muxuu ahaay muclima ra'yiga kale wuxuu waa mulsim hadday jamaacadu meel marto ma khilaafi kartid wa hada huwa sabab min xaysu daliil sida sawaabkay nusuustu tusayso dhaqanka nabi maxamedna u maqhraatibka ahayo iyo dhaqankii saxaabada iyo khulafaa urashidiin hadday muslimiintu masala ijtihaadiya ama muxuua ah umuur siyaasiya xarbiya ku saabsan ayagu meel maraan adiga shasan shakhsiga ee amiirka ama muxuu ahay madaxweynaha ma khilaafi kartid adil badan baana qadiyada ku timid waxaa yimid way iskhilaafeen jamaacad muslimiintii baa iskhilaafay boqolkiiba siddeetan meel bay mareen boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba lixdan boqolkiiba labaatan iyo soddonna meel bay mareen laba ra'yi baa ra'yigan waxaa wata muslimiintii badankood iyo mujaahidiin tanna waxaa wata aqaliya min almuslimiin wain kaana macahum muxuu ahaa amiiru marka ma bannaantahay atarjiixu bilkara atarjiixu bilaklabiya nacam wa hada huwa raaji min xayu daliil hadday masalu masale ijtihaadiya tahay bimacnaa aan mansuuso ahayn birna aan lagu goynin oy tala ka furantahay iyo gorfay muslimiintu meeshay u bataan baad raacaysa atarjiixu bilkara waxaynu ku soo marray jaamicu tirmidi markaynu maraynay man ama qowman wahum lahu kaarihuun baynu ku soo marray salafka la weydiiye waxaa leeyahay haddii imaamkii muslimiinta tujinhaya jamaacada istaw walaa takhtalifu lahaa laysku khilaafa oy niman dhahaan imaamkana tujinba mahayba nimana oo noo daaya ahlu khayr weeye oo fooda la isgeliyo maxaa la samayn waxay culimmadu yidhahdeen horta waxa lagu hayaynu eeg lagu haystaanu eegaynaa ma arrin diimeed ba ah mise waa ninkana tumaayo reehbal weeye dawshata laga dhegaysan maayo imaamkan maxaad ku qoonsateen salaaduu boobsiyaa mxuu ahaaye wakhti fiicannama tujiyo waan ugu dheeraayo dhabarkuna xanuujiya oo waan mxuuaha lagu gorgoraa ma hagaajiyo waa fisqi baa lagu sheegay xumaan kalaa dirta malxuuda diinihi hadday keenaan ra'yigaasi wuxuu leeyahay aragti gooni ayay ixtibaar iyo tixgelin hadday tahay laakiin ninacbays oo ree hebel weeye annagu ree hebelana tujin maayo sidii niman reer quraxeey oday uu yidhi saaka niman baxa waadla idin tujin maayo bul istaw walaa takhtalifu wadaad muxuu ah cabdidhuub la odhan jiray oo xanuunsanaa yaa imaanba meeshuu ku ogaa markaasuu amin duhur intuu qabsaday oo seef la baxay bul istaw walaa takhtalifu saaka niman baxa waadla ahayn meesha idinka tujin maayo waa ina xanuunsan markii miyir qabaa la moodhayo markuu salaada duhurka laba tujiyo oo atixaadka dham u marahay firinbi watuu la soo baxay firirriq buu ka sii ha sakatiinay labaan tukanay labaanu hadhay ninkii qusla seen baa ku dhacaysa marka waxaa weeye haddii malxuudiyada diinay meesha ay timaado iyadu waa la tixgelin laakiin hadday tahay nin cabays laga dhagaysan maayo ayib malxuuda diiniya imaamka lagu haystaa boqolkiiba siddeetan jamaacadii masaajid ku tukanaysa waxay dhaheen anagu imaamka maarana noo daayo imaan waxay dhaheen maya ha la bedelo mushaarka aan ka goosanayna haddii la bedeli waayo dagaal bay bilaabeen idan axmed xambal iyo isxaaq nuraahuuya iyo alimaam maawardi jumhuur ahli cilm waxay leeyihiin turajaxu bilkara aqlabiyat lmuslimiin wa aqlabiyat ljamaca meeshay marto ayaa la maraya haddii muslimiintu ay isku qabtaan imaamka la dooranee khaliif laga dhigo ooy boqolkiiba afartan maraan in laga dhiga sheekh hebel amiir laga dhigo muxuu aha muslimiinta madaxweynahooda maraan waxaa kutubta ku qoran kutub alqada wasiyaasa kutub alkhilaafa alimaama annahu muxuu ahay qadiyadaas mxua turajaxu bilkara kasrat lmuslimiin aqlabiyadda muslimiinta maadaama ahlu khayr la iska wadaya oo ahlu qible ahlu tawxiid laya oon gaala la'ahayn dhankay u bataan haddaan tuhmo kala soo bixin oon loogu xagayna waa reehel haddii qabiilku laandheero ahaayo ninkan la wadana uu yahay qoyskii laandheeraha ka dhashay kana uu kii laangaabkaa ka dhashay oo ree hebel o dhan ba inaan ninkan la soo saaro hawshaa marka iyadu waa madinna eh, inay exa jirto laakiin labadii amiir ama labadii shakhsiya lasoo rashaxay ama lasoo sharaxay oo kafaa'adii aqoontii diintii intaba ka siman wax marka laga hadlayo waa markay labada khaliifba ama labada shakhsiya lasoo bandhigay ka siman yihiin jamiica almuwaasafaat jamiica ashuruur loogu talagalay khilaafad iyo imaarada inta ayagoo ka siman haddii la waayo wax kaloo lagu kala fadilo waxaan leenahay aqlabiyat lmuslimiin meeshay maraan baynu ku rajaxaynaa tan iyo isku mid ma aha muxuu ahaay tii gaalada waa la kala faaqay majoritiga meeshuu maray majoritiga gaaladu meel kastuu galaa waa kufri asagu maanta inaan xadka oofinno yaan la oofinin baa loo ceday aqlabiyat lmuslimiin in zinada la fasaxo aqlabiyat lmuslimiin khamrada in istaagga lagu cabo aqlabiyat waxaas ta waa kufriyaad ta ayoo gaalo wey waxa laga hadlayo agtaayadu waa masaa'il ijtihaadiya aan mansuuso ahayn haddii saddex mid unbay noqon in ninkii doon layska magacawdo oo dee istibdaal iyo nin tooxsi ah inaan qori ridno oo bakhti nasiib ah iyo inaan maro atarjiixu hee bilkara atarjiixu bilkara muxuu ahaaye iyadu sawaabiqna leh shawaahidna leh salafkuna aymana iyadaan marayna waa marka laga siman yahay muxuu shuruudda kale hawlaha waa in aad loo fahmo masaa'il siyaasa oo idin khuseeyo wey haddaad wahaabiyatihi marka aad loo fahmo wey almuhim nabigu marka inuu tashado dhaqan buu laha calaya ayuha annaas uma istashaarahum aalian fafahimat ilansaaru ansaar baa fahamtay hmm. Hmm. war caddaade wey shee cumar wuxuu leeyahy xadiidka hadda adugu aad ka hadashay ee u daliishatay culummada fahamkooda altarjiixu bilaqlabi walkara nimanba waxay leeyihiin jamacaadka maanta adduunka ka dagaalamaya marka muslimiinta badankood baa diidan annaguna maanan dooran markaa naga fadhiisteen taasi hadday noqoto waxaan leenahay waa maxay aljawaab filmucaarada oo lala imanaya wahaabiyada muslimiinta badankood baa kasi horjeeda tawxiidka ka tanaasulin waxaan leenahay wahaabiyada badanmuslimiinta badankood wahaabiyadii tawxiidka way diidan yihiin niman khariban bayna u arkaan tawxiidka ka tanaasulo umaddana ka fadhiista ah, war caddaada wey ninku hadduu keeno muxuu haayey eh, ictiraad ictiraad baa lagu jawaaba taasi waa masal aaniyan waa aljawaab bilmucaarada aljawaab bilmanci baa kuu taalla aljawaab bilmacna waxaan leenahay meesha meel tarjiix bay ka socota maa waa mansuuf muslimiintu haddii wadankooda taaka ka mida la qabsado in la jihaado waa mansuus waana mujmac laa yaxtamil khilaaf masala marka mansuusa ijmaaciya wey maxal shuuro iyo maxal tarjiix bilaqlabiya walkafra ma aha marka jawaabun bilmucaarada wa jawaabun bilmanci baa lagaa yidhi labadaa war day ku anfici waayaan daadaa cirka roog ku og marka hadday noqoto hebel baa la diidan yahay hanaga fadhiisto wahaabihi o dhan baa la diidan yahay nebi maxamed baa akaru mafarda diidanaaye adduunka dadku nool badankii baa diidanaa ma ma saasaa ayib idinku maxaa tihin wahaabiyu muslimiin idan akar muslimiin baa idin diidan wahaabiyi oo dhan hindi inta ku nool ma dhanno wahaabiyi o dhan marka laisku daro adduunka waxa wahaabi jooga ee tawxiid salafia ah jooga iyo hindiya muslimiintu ku nool isma dhanna jaynaha inta kuna ku nool baa ka badan iska daa wax kale jayna soo dowlad gaalaan maaha meeqa muslimiina ku nool bale ma taqaana boqol iyo labaatan malyan boqol iyo labaatan malyan oo muslimiina ku nool marka waxaa weeye intaa keliya idinka badan marka hadday hawshu tahay tarjiix iyo howlaha ay noqoto meel aysan gelin marka islaam ka tawxiidkana dhiga rabbi sallida qaada hawlaheennii mawliidkeennii fidaheennii axankeennii arbacuunaadkeennii hawlihii aynu haysanay mxuu ahaay abbay batuulo iyo abbay city iyo hawlihiinaan ku noqon abbay abbaydeenni hawlihii markaankaasoo garan maysa hanti baa ku noqon waxaana inaga joojiye laguba jabi tawxiidkana dhiga filxumajiidkana meelaha geeya marka hawshaasi meele aysan geliyaan la gelin sidoo kale marka hoos loo soo dego waxaan leenahay muslimiinta dhallinyaradu boqolkiiba sagaashan iyo nus halgankay taageersan yihin waa jawaab saddexaad oo adiga ku taalla wey aqlabiyadu aan kusoo noqonay wahaabiyadu boqolkiiba sagaashan waxay taageersan yihin la dagaalamo adduunka la iska dhiciyo boqoy qadhaabyo oo waaweyn oo dhalma daayay oo muxuu ahaayey bimacnaa aan ibtikaar dambe iyo intaaj dambe iyo caqli dambeba aan haynin oo taqaadum ku dhacay baa meelaha wareega oo degayga meermeera riti geel ku jiri jiray oo da kale ku sokacday weligaa maart geel ma raaci jirto markuu intuu geela ku jiray u weynaado qaalimihii asagu u dhalay baa ku soo kaca kadibna asagoo dhowr iyo toban jir iyo toban iyo lix iyo toban mar hayo labaatan ku dhowaadoo duqoobay baa mid yaroo qayraboo toban jiroo sagaal jir geela ka saara meelahaasu daaqaa geela xataa lama daaqo bannaankaas koruu wareego geel markuu soo xaro iska shanqadhagaysa geela shanqadhiisu iska dhagaysta bannaanka libaaxa meelaha ku jira haddaan soo xaray tigihebelaa mid kala saare w reerkaad muddo soo wadeen oy da'yar soo kacday oo geel idinka saareen iska dulqaata ayaguna waxaan leeahay yararku libaaxuyuusan dilin hala soo xareeyo yuusan libaaxu dilin halaga soo xareeyo muxuu ahay cidlada awshaasi marka kafarana waa lagaa badan yahay xaqiiqa marka hadlo haddii maanta soomaali cod laga qaado oo caamada inoo kaadiy intiinu diin sheegahaysa culummada wadaadaha cod laga qaado waan hubaa dhallinyaradu inay boqolkiiba boqol codaynhayaan in la dagaalamo gaali laska difaaco mataymise maaha xaqa jirta wey niman duqooyda muxuu ah, waa hore wax ahayn jiro wax maamuli jiro lagu kala tagay oo meelaha yurub ee maraykan wareegay afrika dhexdeeda wareegay yaa wareegeysanaya awal ah dhallinyaro waa nin halgam taageersan iyo nin duceeya iyo nin xidxidhuna meelu marala weeye oo meelu ka soo dhacala hawsha haween aad loo fahmo marka aqlabiyada laftarkeedaan kala baxayna almuhim fafahimat alansaar ansaar waxay fahantay annahu yacniihim nabigu ayaga inuu u jeedo annahum yaqsuduhum inuu ayaga u jeedo hadalku ayaga u dhacahaya fabaadara sacdu maxay reean muhaajiriin way ku qasban nabiga inay la dagaalgalaan leannahu way la soo jiroodeen meelay oga harhaan lama arko waa ulya diirke nimankii ansaarada nabiga baycada la galay yowmulcaqaba buu nabigu rabaa inay hadalkeedu ogaado baycadii caqaba waxay ahayd inay nabiga difaacaan guryahoodana ku difaacaan yarib hadduu yimaado inaan lagu soo gelin oo axad biniaadamo hawaysana ay samriyaan ka difaacana nabiga naftiisa iyo ahalkiisa waxay ka difaacayaan naftooda iyo maalkooda iyo ahalkooda carruurtooda laakiin baycadu ma shamlinaynin in nabigu markuu duula ay raacaan nabigu hadda hawsha uu ku dhaqaaqay ama ku dhacday isagoon ku talagelin waxaa weeye arrin ka baxsan muxuu ahaaye shuruudii baycadi iyo cahdi nabigu marka wuxuu rabaa ansaari cala khtiyaarihim inuu ogaado waxay raali ku yihiin nabigu ugu leexinaya hadalka ansaar ansaarna waa nimana de hawsha fahmay marka wuxuu arkay maadaama muslimiin ay yihiin oo jawaabeen inay ku xugum laakiin nabigu wuxuu rabaa inuu qalbi xaadho baadho ahalnimo fabaadara sacd bnu mucaad baa degdegay waa intaan weli la bixin weeye ee madiinana nabigu joogay mucaad baa degdegay sami mucaad asagun baa ka qaybgalay badar ninkii walaalkii ahaa sacad ibn cubaad reer khadag u ahaa ogaasku asagu muusan bixin isagu muusan bixin taladuu ka qayb qaatay talada gobjoog buu ahaa laakiin ciidanka baxay muusan raacin maalinkaas faqaala wuxuu ihi sacd bni mucaad waa ugaaska raaws yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kaannaka waxaad moodaa adugu tucaridu bina annaga inaad hadalka noo sarbeebayso noo dorxulayso noo jeedo hadalka annagu noo dhacayaad moodaa tacriid waa hadalka inaan lagu farqun bayna tacriid wa tasriix tasriix waa waa lagu sarbeebahaya muhaajiriin baa jawaabay yaa kale ashiiru calay ayuhanaas nabi allow diyaar baa nahay ashiiru calay ayuhanaas idan hawsha waa laga garanaya hadalku idinku idin socdaa wey biyashubkiisu wakaana wuxuu ihi sheekhu inamaa yacniihim nabigu wuxuu ugu jeeday ansaar ugu duulxulaya ama hadalka ugu riday liannahum baayacuuhu waxay nabiga kula ballameen calaa an yamnacuuhu inay suubanaha ka difaacaan min alaxmari muxuu ahay aadamaha cas ama guduudan iyo walaswad nin cadin inay ka difaacaan laakiin fii diyaarihim guryahooda ay ku difaacaan falamaa cazima cala alkhuruuji nabigu markuu go'aansaday inuu baxo istashaarahum waa la tashaday liyaclama inuu ogaado maa cindahum min alra'yi waxay ka leeyihiin waxay ka qabaan faqaala lahu sacd wuxuu ihi lacallaka takhsha nabi alla waxaa laga yaaba inaad ka baqayso an takuuna alansaaru ansaar inay tahay taraa mid qabta xaqan calayha inuu laasim ku yahay allaa yansuruka inaysan kuu gargaarin ilaa fii diyaariha nabi alla hadalka waxaad u soo celiso ood hadalka uga dhaqaaqi ladahay waxaan filayaa bur oo laga yaabaa inaad ah, dareensan tahay ansaari inay iska dhaadhicisay inaysan ku difaacin aysan ku garab istaagin waxaan ka baxsan xuduudeyda iyo magaaladeyda hadalkaas oo meesha ku jira baad nabi alla u dareensan tahay saa darteed bad hadalka aad soo celisay laba goor wa innii aquulu can ansaar bur ansaar ka hadlaaya afka ansaareed baan ku hadlay buui haddaanay sacad mucaad ugaas weeye aan la khilaafaynin wa ujiibu canhum anaa ka jawaabi buui fadcan nabi allow guur buui fadcan guur ama deg dacanku asalkiisu waa alirtixaal in la guuro way asalkiisu u guur wey ama deg xaytu shita meeshaad doonto wasil nabi allow xidhiidhi xabla man shita ninkaa doonto xadhiggiisa xidhiidho la heshii waqtac waxaad goysaa xabla man shita ninkaa doontona goobuudhi ila nabi baa tahaye wakhud min amwaalina xoolaha iyaga waxaad ka qaadataa maashita waxaa doontana ka qaada oo xalaal bay ku yihiin wa actinaa nasiib maashita waxaa doonto haddaad doonto naqadi nabi allow wamaa akhadta minaa waxaad naga qaadato oo rag iyo dad iyo duunyo ayaa kaana axabba ilayna mima taragta gobonnimada loo baahan yahay ansaar waa ka hadl ansaar wuxuu ihi quraysh markuu la dardaarmay muhaajiriin maanla iskugu yeedho ururshay ina alansaara qad addow aladii kaana calayhim wa baqiya aladii lahum ansaar wixii saaraa waa guteen xilkoodii nusr iyo gargaar iyo hiillo meel bay saareen waa dhammaadeen waa ku leedeen dagaalihii nabi maxamed fi taarikh dadaan ka dhammaanin baa ka dhammaada baqiyadoodii xuruubul yaamamay ku dhammaadeen fii yowmin waaxidin baa waxaa la dhigay ym eh, yamaama ansar fii ymin waaid hal qoysoo weliba ma ahaa damxu ahaay eh, ansaaroo dhan hal qoys keliya ahaay reer bani lxaarin khasraj fii yowmin waaxidin nin baa ka shiiday waa qoyskii u laandheeraysna ansaar sagaashan iyo lix nin baa maalin keliya ka shiiday maalinkuu khaalid khatarta gale xataa teenadiisii lagu soo daatay nimanka reer bani xambalaaya dhigan aad bay u qoys dagaalama u ahayn musiibo waana badnaayeen ansaariya xataa muslimiinta o dhan waa ku dhawaayeen intay dhan yihiin niman laandheeray ahaayeen laakiin niman barjeexa ah helay nimaha dee iyo buuraha mara oo beraha dumiyaa maray mooyaane haddii cid kale ay heli waxaan hubica adduunka maanta janta lagu sii dayn lahaa oo lagu kala tegi lahaa laakiin niman sidooduba muxuu ah qowyo taagan raba oo adduunka ka siid caleeyey khilaala nisfi qarnin adduunka dhan ku qabsada labaatan shan sana kusoo gabagabeeyey ayaa maray oo ilaahay kusii daayay nimba nin ba ka horkeenaay saa darteed baa cumar markii reer faris la dhaqaajin waayey oo muxuu aha nimankii reer faris ee ciraaq qaybo ka mida fadhiyey ilaa iiraan jiray ilaa turkiya fadhiya fara la dhaqaajin waayey buu iskugu yeedhay muhaajiriin wixii ka joogay ansaar boqoydee maxaan sameeyaa bur soo taagan uun maxay ahaayeen waxaa la yidhaha u hadde iska ururisaay nimankan waaweyna reer faris carab lafdhalka ka horgey baa laf laf baa lagu jabiyaa laa yafulu lxadiida ila lxadiid birbir baa jebisa hubuc iyo mawaali iyo waxaad soo urursato iyo mxuu ahaa niman gadaalka islaama iyo baad ururinaysaa carab lafdhabarkeeda iyo biixida waa kala tar intaad xusho raggaasna ka horgey baa layi wixii dambana geedan iyo reeb iyo gurmad iyo dhabarjimad iyo kadhig baa layi laakiin nimankaan ma waa inaad xusho iga maqnayd markaasuu qoyska carbeilaa yaman ragqoysaskii jiraba iskugu yeedhay ree hebel waxaan ka rabaa kunnin ree hebel shan kun ree hebel xulay intiqaaba ku sameey labaatan iyo shan kun oo xul ah wuxuu ka dhigaa marka safka hore waagaasaa u dambaysa ree faarisoo taagan ree faarisoo taaganoo xabad hooriya waagaasaa u dambaysay madaa'in baa la maray dhulkooda nahaawadi baa la maray waa la jiray haddaad laakiin soo urursato muxuu ahaaye soo urursatay mxuu ahaay xiniya dheer way ku dhammaanaysaa iska ilaa hawsha ayadaa hawsha aad weyn loo fahmo wey shaam markuu furan hayay cumar intuu dambaysa qaadahayay wuxuu iskugu yeedhay nimankii carbeed ee arrimiyey dagaalka uxud iyo bader iyo mxuu xudaybiye suhaymna camri buu u yeedhay abu sufyaanna xarx buu kaxeeyey shaam buu geeyey wuxuu idhi intaad gaalnimo u arrimisay islaamka u arrimi intaad gaalnimo iyo balaayo maamushay waa inaad ka talisaan dagaalkaa gelina laakiin khariidadaad jeexabo sharaxbiil ibnu xasana iyo yaziid abi sufyaan iyo khaalid iyo ubayd abu cubaydiy intuu iskugu geey raggi weerara iskugu geeyo duqaydaasna la tashada xaaladu ayaga talada weydiiyo wixii khayaanaa iyo bimacnaa mu'aamaro iyo shirqoola iyo daminnaah iyo bixi kajabina u daayay ayaga dagaalkan dhalinyarada ii hormari wixii dagaal iyo weerar dhalinyarada waxay raacda reebna duqayda ka dhigbo odaygu ma carari kareen mogta ininka odayga haddii la soo galo uu meeshanbu ku dhiman laakiin weerarka boodada iyo ragbacsiga kuma fiicno wixii weeraray hujuuma dhallinyarada u meed buuray wixii laakiin qaybta dambe iyo difaaca iyo waxaad geysaa abur kalena waxaad weydiisaa nimankaas labiiyo tobannin oo qoys walbaba luu soo ururiyo abu sufyaan ka yahay oo suhayb bni camr abujandal aabbihi ka mid yahay marka aydna waagaasa shaamna gacanta la geliyo waawaa inaad dadka fahmayso saa darteed nabigu ma ogolayn in eh, nin walba meeshu doona ka dagaalama wuxuu nabigu jeclaa wa kaana sal slam yuxibu an yuqaatila arajulu taxta raayata qowmihi qoys qoys buu nabigu u dagaalgelin jiray ma ogolayn in lasdhex boodo yaatiin ree hebel aaggaa ka dagaalama kuwana waa ree hebel aaggaa ka dagaalama kuwana aaggaas ilma adeer idaa istaqaana ilma adeertu waa is taqaanaa waa ismiidhi ninka halyeygaa ah, geesiga indhergadaadka ayagaa yaqaan waa iska warabaan waa isku diriri waa isku hilbad kala carari mahayaan hadday xataa jabaan dhawacooday qaadaan meydkooda ka carari mahayaan waa ilma ceeb bay ka baqahayaan laakiin haddii adoo reer hebela iyo mid kaloo kulubkaana qalaan ama mxuu aha baalkii qaloonka la odhan jiro xanjada qolyaha qora qubida gurta mxuu aha jawdheer iyo xabaghadi iyo malmal iyo hadduu saddex gala muxua lagaa qaadan maayo waa in la kala midho xabakada gooni malmalka gooni jawdheerta gooni qaroonta waa in gooni loo saaro mxuaha geedharaga aynoodka waa in la kala soco haddii laisku sii daayo maxaa la yidhahdaa soqaloon lama dhihi jiray mise maxaa loodhan jiray qalaam yaa la dhihi jiray aduu qalaam baa la yidhahdaa markood aan saxay dib baan ka qalday almuhim lama rabo waxa la yidhahda qalaam waa in la kala baxo marka waxaa waye waa in saa loo kala dhaqaa nabigu marka wuxuu jeclaa an yuqaatila arajulu taxta raayata qowmin walida waagii shaam ay tataarku soo weerareen tabar loo waayo la baaba'ay ayaa ayaa ah sheekhulislaam ibnu taymiya yaa waxaa jeclaystay boqorka ka soo duulay masar ee wuxuu yihi waa inaad naga nala joogto nala dagaal gasho masaari oo aag ah shaamiyiinta oo aag ah nimankii muxuu ahay nasraniya jooga iyo xeebta iyo reer beerood oo qaaba reer dimashqoo intaasoo kooxood bay ahaayeen marka maadaama sheekhuba de musiibo ahaa nin dagaalamo oo halyey ah oo ragga gubaabiya oo musiibo ahaa boqol nin buu udhigmay nin walba wuxuu jeclaysanaya inuu aaggiisa ka dagaalamo boqorkii masar ka yimid wuxuu yihi waxaan rabaa inaad ciidankayga ku dhex jirto ood gubaabiso wuxuu yihi min asunnati waa maxay an yuqaatila arajulu taxta raayati qowmi wa ana rajulu min ashaam shaami baan abisa cadal marka fi sufufi shaamiin baan ka dagaalamaya waa diiday hadihi sunna markaan dagaalamayna waa in ragga la kala qaybiyo ree koonfureedka meel baan gelinaynaa ree mxuu ahay gobolaha dhexe meel baan gelinaynaa mxuu ahay ree waqooyiga meel baan ree bariga waxaan leena halka idinku fadhiista waa in la kala baxo niba meel laga dagaalka haddaad laakiin isku sii dayso waxaa weeye eh, marka dambe culum odhan jireen mar haddaan qabaa'il la waayo waxaa loo dagaalamayaa gobollo baa loo habayn haddii gobollo la waayo intii isku lood ahay isfahmi karta isku dhaqana isku si loo tababaray isku saan ah isku qaab baa marka isku qabiil ah waxa qabiilka isku raacay waa niman iska warqaba isku danqanaya isku baa isku qaab ah marka wax kastoona wax naanfacaya waanu isticmaalaya ansaari marka gubanimadeedii hadda la soo baxeen qoys lagu yaqaana weeye carab oo dhan bay meesha jooga bay carab dhan samariyeen niman adag bay ahaayeen waxay yidhaahdeen wamaa ahadta mina wixii aad naga qaadato ayaa kaana nabi allow axaba mid la jecelaya ilaynaa xagga yaga mima taragta waxaad ka tagtay wixi aad qaadataan jecellahay waxaana necbana wix noo hadha wamaa amarta fiihi waxaad amarto oo min amrin tala ah ama xugum ah fa amrunaa tabacun liamrika annaga taladaa iyadu waxay raacsan tahay taada hadalka amarka wuxuu ku go'aa nabi allow tali baale fa wallaahi allaana ku dhaaranay lain sirta hadaad socotay dhame allow iska daa madiinmadiina ma idinka bixiyaa beder ma gaari karaa iska daaye oo madiina ka bixeeda nabi allow su naga weydiisay waxaan ku leenahay lain sirta xataa tabluqa ilaa ad gaadha albarka barka alghimaad baa layihahda waa meel ku taallay yaman xuduudeeda xeebta jirta weliba xagga cadaneed ah iyo ma ahe xabashay ku taallay baa laisku haya maqala meel ku taalla weeye waa yaman baa laisku hayaa qayb ka mid waa meel aad uga fog madiino kun kilomitr ka badan jirta laba kun andha ka badan weliba laba kun iyo ka badan bay jirta xataa tabluq ilaad gaadha albarka oo min hamdaan barka alhimaad bay caan ku tahay meeshu boqorkii diyazan la odhan jiray ama diyaman la odhan jiray yamani yamaniga ahaabaa deganaan jiray baa la sheegaa aduga xaafidka iyo suhayliba waxay taxqiijiyaan waa mawdicu mxuu ahaay filyaman baliba junuubkeeda iyo xidhifkeeda ah ama waa mawdic waxa weeyaan bilxabasha xaafidkan wuxuu leeyahay isagu waxaad moodaa in ay ku taalla xeebta xeebta waa beriga alxabasha oo eritria beriga eritria iyo mxua xeebta yamaad meesha iska galaan halkaasi ku taalla waana meel aad fog waa meel ay carab ku halgoosan meesha ay ugu fog markaad ruuxa u dirayso haddaad halkaan aad aaday dheheen lanasiranna macaka madiine laga baxo mxuu aha laga daqaama iska daaya beder weyla waa korkeenne haddaad halkaa gaadha waa kula soconay nabi allah hadal cad wey wallaahi allahan ku dhaaranay bay waxay dheen lain istacradta bina haddaad noo bandhigtay dhee nabi allow hadaalbaxra ood bartamaha ku dhufato khudnaahu macaka waa kula gelaynaa iska daa muxuu ahaaye inaad beri aadee badda haddaad gasho waanu gelaynaa isticraadku waa bandhig in lagu bandhigo oo liwada jeex badan dhaqaan lain istacradta bina haddaad nala dhex udnaahu eh, waa kula gelaynaa ardaha hadaadta nabi allow hala geliya bada geel baa halka faras ma gaadhe faras meel ordu gaadhaa faras ma ogtahay meel dhow lagu duulo iyo tartiibna socdo laakiin geela ah, wadooyinka dhaadheer qabta badda laakiin hala gala haddaad tira waanu gelaynaa waqaala lahu lmiqdaad ibnu aswad baasna maalinka hadal fiican yidhi oo hadlay laa naquulu laka nabi allow kugu odhan mayna kamaa qaala qowmu muusa limuusa siday mxuu aha banuu israa'iil riwaayo kale kamaa qaala banuu israa'iil limuusa idhab anta warabuka faqaatila ina haahunaa qaacidun nabi alla koran mayna yidhahde ile nabi muuse asaa lagu yidhi adiga rabbigaa soo dagaalama annagu nimanka jabbaariinta ah foodan ma gelin karo waa hawlaha adduunka ka taagan walaakin buu i eh, miqdaad nuqaatil can yamiinika dhanka midig baanu ka dagaalamayna dhankaada midig wa can shimaalika bidixdaan ka dagaalamaynaa wa min bayni yadayka hortoodaanu ku dhammaanaynaa wa min khalfika gadaal baanu kaa diraynaa intaasba waan taagannahay walaakin naquulu idhab anta warabbuka faqaatila innaa macakum muqaatiluun riwaayadan waa riwaaya saxiixa iyaduna nabi allow soco adiga rabbigaana dagaalama annaguna maciinaana waa la dagaalamayna riwaayada kale innaa macakum muttabicuun waa idin raacaynaa idan waxaa weye amarkaasaan ku soconaa ilaahay adiga rabbigaana bari anaguna ciidan baana diyaar ah hadalka nabiga aad baa ugu farxay cabdulaahi wuxuu odhan jiray maalinka hadalka inaan dhihi lahaa wax kasta ka jeclaan lahaa dib farta dhexda ka qayn cabdulahi mascuud haddii adduunyadayda aan dad iyo dunya dhalay aan hadalkaa lagu bedelo maanta diyaar baan ahay nabigu suu ugu farxay iyo hadalkaa dhacay bal ansaarta qaarkeed baa ka xumaaday oyi marka annagu aan hadlayni hadalka xageeba naga maray caku hadalka xaggee naga maray hadal adag wey hadalka asaga ah idhab anta warabuka faqaatila inaa macakum muqaatiluun macakum bay riwaayada macakumaada waxa waa laga fiican yahay macakum baa yaa riwaayada xooga badan ah laakiin intuba waa yimaadeen laakiin waa u badan yihiin duruqdu waxaa weeye inna macakum mutabicuun iyo muqaatiluun si kastaba noqotay marka hadalla fiifiican baa soo baxay sacid ibnu mucaad baa si fiican u hadlay sacid ibnu cubaadaa hadlay miqdaad baa hadlay cumar baa hadlay abubakar baa hadlay nin walba intuu bogan karay buu bogtay nabigu marka waa farxay waa qancay nabigu <clears throat> fa ashraqa waxaa ifay wajhu rasuulillaah nabiga wejigiisibaa ifay nuur wuxuu arkay nimankan hadday diyaar u yihiin ciidankaadi hadduu iskhilaafo muraalku ka dhinto oo hashkadeeyo oo kala baxo waa halis weyn wasura waa lagu farxiyey nabigu waa lagu farxgeliyey bimaa samica wuxuu ka maqlay min asxaabihi wa qaala wuxuu ihi siiruu socda waa yahay wa abshiruu bishaaraysa fa ina allaha ilaahay qad wacadana wuxuu ii ballanqaaday inuu isiinahay ixda aa'ifatayni labada kooxood mid ka mida ah, ima alciir iyo walqaafila wa ima mxuu ahay ciidankii iyo shawkada in la baaba'sho wa innii qad ra'aytu waxaan arkay masaarica alqowm waxaan la itusay oon ku arkay raggu meeshay ku dhammaan lahaayeen waa intii nabiga aan laga aqbalin xadiidku sheekhu isdhexgeliyey hadalkaani waa mxuu ahaayey waa maalmihii dambe aroortii uu dagaalku dhacahayay maalinka ka horraysa wey sunabigu waa u caddaanin qadiyadu ee uu ilaahay baryahayay ee ilaahay toogahayay nabigu waxaa loo ballanqaaday in ilaahay u gargaarahayo laakiin goobta mucayankae lagu gargaarayo lama sheegin in maanta nabigu jabo waa muxtamil inuu guulaystana waa muxtamil laakiin si guud nabigu waxaa loo ballanqaaday in ilahay u gargaaro uuna ka qaalib noqda adyaanta o dhanba hada waa wacdi mujmal ah ama caam ah tanziilkii wacdigii caamka ah in la dejiyey fii macrakatin mucayana waa masala usan nabigu markaas yaqiin u haynin markii nabiga lagu yidhi la tadkhuluna almasjid alxaraam insha allahu aaminiin markay hawshii sanadkii suura geli weyday cumar maxaa lagu yidhi ilaahay anugu waxaan kuu sheegay inaado wax aamina oo nabad qaba oo mxuahay mucasas oo mukarama ah, aad maka geli doontee maanaa ku idhahee sanadkanaad gelaysaa leanna waa tacyiin tacyiinkaa nabigu ma haynin laakiin waa loo ballanqaaday wuxuuna rajaynaya inay sanadku noqoto ma noqonin nabigu waa hubaa in loo gargaaray laakiin ma maanta lagu gargaari mise waa bari sidaa darteed nabiga aad ilahay u toogay marka muxuu nabigu ducada u badiyey oo habeenka u seexan waaye oo u lahaa ilaahay hadda intan ay dhammaato dibna lagu caabudi maayo nabigu wacdi guud buu haystay oo mujmal ah laakiin badar in looga gargaaro oo ku rayn muusan hubin ilaa uu duca laga aqbalo uu hubsaday markaasi inay qorasho goys markaas wuxuu bilaabay nabigu hasana halkan hebel baan dhigi doonaa berrito halkanna berrito halkan yalla diyaar garoob marka waa intaan ducadii caddaanin baa heday kuma ku caddaanin hadalkan hore marka eh, qaybta bilowga hore ahaa amaa qaybtan dambe inii qad ra'aytu masaarica alqowm waa fii aakhiri almataaf xabadu intaan aysan dhacdhicin wax yar ka hor qisadan sheekhuu soo ururiyey asalkeedu waxaa lagu laaban karaa waxaa soo saaray eh, alimaam axmed bn xambal muslim fii saxiixihi abu daa'uud baynu ku marray asaguna eh, baynu ku marray asagoo faahfaahsan ibn abi shayba fi lmusanaf abu cawaana fii saxiixi ibni xibbaan bayhaqi nasaa'i min xadiia anas isagoo caan ah anas maalinka gobjoog bu ahaa dagaalku waynu sheegi doonnaa laakiin yaraan baa loo reebay markuu nabigu ciidanka safeer xabad baa bilaabana balan raggii yaraa uu qabtay buu ku jira nin yar buu ahaa nabigu ko iyo toban jir wey noqaalay abad ma ridi kareen nabiguu fiiriyey marka inuusan dagaal geli karin oy seeftu la tagayso buu arka nabigu waa reebay idan raashinku karinhay ragga la reebay waxa kamid bn cabdillahi alansaari ibnu cumar ibn abi waqaaso sacad walaalkii ah ilaa sideed nin oo dhallinyaro ah oo ninka badna afariy jir saddexiy u jiray buu nabiga maalinkaa qabtay cumar asagoo saddexiy jir ragga waa ka xoog badnaa nabigu fasaxay uu dagaalamay fastashhada fii yowm badrin rag yaroo saasaa qamaamaya annaguna duqayd baa la dhaqaajin layahay waxaaba ka darayba kuwa xadda waxaa yimidba ninku ilaa muxuu lixdan gaadhaba yidhi maqaan gaadhaba ilaa lixdan iyo toddobaatan gaadho hidadu tagto oo tinacka kore iyo midka hooseba ay caddaadaan oy curadu boombash noqoto nimanaan agtoo laga qaangaarin baaba soo baxayba nabi maxamed saddexiyo toban jir baa qawaami oo fasaxaya dhaga weliba alabi ah oo haswi alabi ah nasal allah asalaama waxaa wariya qisada eh, cabdillahi mascuud min xadiiihi fi saxiix albukhaari iyo hayrkiisa faahfaahinta qisadan iyo axaadiisu dhanba in la jamciyo jamiica maa warada fi lbaman laga hadla xaafidka lagu laabto icbaar jaladka toddobaad aswat badun alkubra ama xadiidka raqamkiisu uu yahay ilaa buu ku sharxaa waa ajmac muxuu ahaaye ma ra'aynaahu muxuu ahaaye waxaa weeye liqisati badrin iyo wax kusoo aroray axaadiista mid walba wuxuu isku daya inuu ka hadlo oo takhriijiyo tabartiisa ah marka intan waa mukhtasar buu sheekhu ku wari waana xadiis sugan waya xadiidkani haddii sidaa laynab hade waa farxay go-aan buuna qaatay waa la taladu waxaa weeye waa madiinaintaan laga bixin fasaara rasuul rasuulka ilaahay baa socday ilaa badrin buu u socday wa khafada abu sufyaan bader markuu nabigu aaday abuu sufyaanna uu xogta helahade waa soo marray inuu leexday oo u aaday xeebta midigna uu u gooyey markaa bader bidix iska marshay wa khafada abu sufyaan abu sufyaan baa hoos aaday wey khafada sayr ila toobiyuu ku socday oo toos ah jid marahaya beder ceelka beder marahaya oo ka biyo cabaya oo maka toos aaday buu hayay markuu ogaaday in jidgooya ay ku soo socoto oo fallaanay ku soo aadan tahay bu xagga u leexday marka wuxuu aaday xeebta markaasoo dan xagga ka baxay nin balaayo wuxuu ahaa dalaqoonu ahaa ansaari sacd mucaad wuxuu ihi weligay beder ma iman waana inkuu nabi allow waxaana diyaaran aan ku dhintabu laakiin wahawada abu sufyaan abu sufyaan baa hoos aaday yani falaxiqa wuxuu haleelay oo maray wey bisaaxil baxri badda xeebteedu aaday xagguu aaday baxr alaxmar walamaa ra'aa markuu arkay annahu qad najaa inuu ka badbaaday jidgooyadii muslimiintii soo duulay wa axraza uu ilaashada alciira kolonyadii geeli kataba wuxuu u qoray waraq ilaa qurayshin wuxuuna yidhi an laabta iska noqda buur asagu nin kaarta badan oo saaxiibu dahaa wa makrin buu ahaa laakiin dadka jecel la dagaalamo dhibtaata ma ahayn sidiisuba abu sufyaan dhaqankaasuba laakiin marka wax la xeeladaynayo ama kaartooyn saaxiibu khudad muxuu ahaa istiraatiijiyaad buu ahaa laakiin nimanka shul iyo shad ay mxuu aha cikrime iyo abujahal iyo muxuu aha khaalid iyo nimankii qurayshada kale iyo reer cutbe iyo nimankii reer bani shaybe iyo nimankaasoo kale ma ahay isagu laakiin wuxuu isku in uu kaarto kugu baabi'iyo saa waxaa la ahaa camr nacaas asahmiba asaguna dhaqankaa laha quraysh nimanna niman kaartoolayaal waxdajiye ahaayeen nimanna niman mutahawiriin oo daaqadaha iska tuuray ahaayeen intaasoo nooc bay lahaayeen marka asugu raggaasu ku jira mar jeclayd marka eh, in la dhiibi la dagaalama fainakum idinku buui inamaa kharajtum waxaad u soo baxdeen lituxrisuu inaad ilaashataan oodirakum mxuu ahaay litaxfaduu cirakum geelinni iyo awrtiinni fa aataahum alkhabaru quraysh warkii abu sufyaan baa gaadhay wahum biljuxfata iyagoo jooga ayagoo dhawaado madiina u dhawaado oo halkaa oo badar kusii dhow ayuu marka juxuwaadda meesha ay miiqaadka reer ay ka xarmadaan waad garanaysaan halkaas fahamuu waxay hamiyeen birujuuc ciidankii badankii wuxuu go'aan qaatay in la noqdo abujahal iyo ninkii walaalkii la dilay cabdulaahi bnu jaxsh sariyadii aynu soo marray uu ku dilay yasaluunaka can ishahr xaram ee ka soo ayaa la maran waayey waa inagii soo sharaxnay muxuu camr ibnu xadrami waalkii caamir baa laodhan jiray caamir iyo abujahal iyo nimankaas hawsha la qaajan waayo ama xakiim bni xisaam iyo cutbe iyo walaalkii iyo badankood saasay diyaar inla noqday diyaar qor hawshii soo ma ahaa geelinima noo badbaadahaa kunka riti iyo wixii saaraaso ma badbaaday inaga joojiya hawshaani faqaala abu jahal wuxuu uhi wallaahi laa noqon mayno xataa naqdama ilaa aanu galla badran ilaa aanu badar gallo tagna oo fa nuqiima biha aanu ku ayada aanu fadhiisanno oo nucima aanu qudino man xadarna min alcarab meeshaa sooriye aan ku dhigno oo geel aan gowracno oo meesha lagu gabyo oo ku baraanbaraan oo lagu heeso oo carabna maqasho oo dhegtaayadu meel kastaba gaadho dib dambena la waayo ruuxna hawaysta ani mutakabir ah oo watakhaafuuna alcarabu carab ay naga cabsata bacda dalika buli carab mar dambena hawaysan maysa nimanka maanta geeloodu la hunguriyeeye ee muxuu ahay niman bara kacay oo madiina jooga ay waaban jabnay maanta wixii ka bilowda waa in la kala samro il ciidan badan buu wataa kun nin buu dhaqaaji wadaa fa ashaara akhnas ibnu shurayq waa ninka aan soo sheegay xalay aanu ka soo hadlay akhnas ibnu shurayq wuxuu ku taliyey calayhim ay calaa qurayshin birujuuc inay laabtaan wuxuu niman yamaala kala badbaado dhiiggan kala badbaadiya nimanka idin waa ilmaadeertii ile siddeetan rag ku dhow oo muhaajiriina ku jira meesha ama nimanka laftog lama kala fogo waa abtiyo ilmaadeer baa leeyahay abti iyo isku seediyaal iyo xid iyo xigaala la wadayaa ansaar iyo quraysh isku guursan jiray marka nimankaani xabadoo in laga daayay midda kale hadday muhaajiriin meesha ku dhammaadaan ninkii aad shalay walaalkii dishay ma kama hojooyi kartaan ninkaad beder ku dishay walaalkii muslimba ha noqdee maka inaad wada joogtaan waa adagtahay wuxuu mogtahay waa aana qabin ilmaadeer weeye marka ficillaa jirta aabbaha ninkii soo gowracay muslim baa ha ahaade muxuu kula joogi maayo imaanaya u kale ma jireen marka wuxuu hawlahaasu tilmaamay nin abwaanoo caqli badan buu ahaa qoyskan laakiin quraysh ma ka dhabanin qoys kale u ahaa oo reer rabiica ee reer banu israel dhaqan buu ku ah xaliif buu ku ah laakiin nin badan oo mahadiyeen buu ah dambe facasahu waa caasiyeen waa diideen taladii moogta ilaa ra'yi liman laa yutaac baa la mar haddaan talada lagaa qaadanayn waxba ma tiidba la ra'ya liman laa yuaac haddaan lagaa aqbalaynin oo wixii aan lagaa yeelaynin talaba ma lihin farajaca huwa asagii laabtay akhnas ahaa wa banuu zuhra reer banuu zuhraya ah, akhnas waa laabtay waa qoyskii sacad ka dhashay sacad muqaash qoyskii azuhri oo dhan waa laabteen akhnas baa oday u ahaa walam yakun zuhriyan qoyska xaliifku ku ah ninkii xaliifkaa taladiisii bay qaateen way noqdeen falam yashhad badran bader kama qaybgelin xagga gaalada laga hadlaya uhriyu nin uhria kama qaybi agga gaalada ama muslimiintu waa ku jireen muslimiinta sacad baa ka mid ah oo waalkii cumayr baa ka mid ah waa badnaayeen fakhtabadat way kamatay bimacnaa way mahadisay wey banu zuhraan mahadisay bacdu intaa kadib bira'yi alahnas hal nin ba kagama dhiman bader meesha quraysh ku go'day meesha quraysh nin xabadu gaadho iyo nin laga qafaashay ay noqdeen ay jabeen reer zuhri waxaa weeye waxay marka waagi dambe way caleemo saareenba waxay nimaan adiga ahayn ka talinmaya reerka reer zuuraa ugaasku ka noqday akhris gabayay ka tiriyeen fara badan oo ay leeyihiin waxay reer benzo mahadiyeen odaygii taliyatays inay qaateen annaguna waxaan eednay nin waala inaan talada u dhiibanay oo abujahal la yidhaahdo falam yazal muusan ka zuulin weye fiihim fii bani zuhra muaacan nin la adeeca inuu yahay mucadamo weliba la ixtiraamoo la weyneeyo wa araadat banu haashim reer banu haashim oo dhowr ahaana waxay damceen an rujuuca inay noqdaan ayaguna waa damceen ragaan yarayn reer bani haashim ilaa labaatanya ku jiray ciidanka soo duulay oo weliba reer banu haashim keliya intaan la gaalin reer bani cabdimaqaan la wuxuu nimanka reer banu haashim waa in maxaa lianna hawaahum maca muxamed buuri muxamed bay hoosta kala jiraan waa in kaanuu mushrikiin buuri sanamka baa nala caabudeene muxamed bay hoosta kala shaqaynaya nimanka waa in lagu qasbo safka hore la geliyo xabadda ukhrisay ku dhacda buuri waardiye quraysho dhan buu qabadsiiyey nabiguna wuxuu sidaa darteed buu saxaabada xug ku yidhi haddaad awoodaan reer bani haashim inaad noolo ku qabataan ku qabtiyaan la deli akarkooda mukrahiin bay yihin buu nabg sal slm waa la soo qasbay waa ficlan saasaan ahay nin reer bani haashima ah oo si daacada ku soo galay dagaalkaa ma jirin niman la soo qasbay oo catar lala daba istaagay oo lagu e, mxuu ahaay aalaasay oo gargare iyo foox loo dhiibo le uunsada sida haweenkii wad unsan jirteeni oo wuxuu aha dabta loo keeyay bay ahayd balbar la qasbiga cabaas baa kareen laga qasbay xoog lagu soo qasaaray ee garbaha la qabtay ka ah marka nabigu wuxuu cadaad qabaan nool ku qaban kartaan nool lagu qabto waxay marka birtu la tagtay mooyeen waa dee macrakadii markay ansaar ansaariyaan bani haashime yaqaanaan ila kala quraash baa istaqaano isgaranays ansaari marka reer bani haashim waxyar bay ka yaqaaneen markay ninkii xabadu la tagtay mooyeen ee waxaa weeye inta kale nool baa lagu qabtay nabigana loo keenay iyadoo sidaa haddana waxaa laga qaaday waxaa la mariyey meeshii la mariyey carabti kale iyo qurayshti kale inta laga qaday baa laga qaaday weliba waxaa riwaayadku tilmaamayaan cabaas in lagu kordhiyey muxuu asagu ugu dallacayba fidyadii madax burashadii waa lagu kordhiyey markaasuu nabi allow sidan ma qaraabanimay kaa tahay waxay ga tahay warkuu taalla meedbixi baa la xoolaha waxba ma haysta buuri xoolihii aad soo xabaashay oo dugtay eed umulfadal ku tiri haddii aan soo noqdona anaa u tashan doona lacagtaan dahabka iyo fidada hadday xabadu ila tagtana wiilasha intaa intaa ka sii aduguna ka noolow saan hala yeelo xoolihii aad dardaaranteed soo xabaashay ufudaa keen baa lagu markaasu yaa kuu sheegay warkaa ka bix xoolaha keen baa ile nin soo dardaarmay wuxuu ahaa islaantii waxaa u sheegay cid kale ogeyd ma jiro ilaahay baa kuu sheegay unbuu cid kale kuma sheegay ilaahay baa ii sheega keen baa almihim waa lagu kuuleeyey buhaari bay kutimidqisadiisu in nabigu xataa diiday in wax laga dhimo tay dhaheen ansaan wiilkan awguna waxay u yihiin raabti u yihiin cabbaas nabiga raawilka cabbaas raabti u yihiin wiilkay walaashayo gabadhaad u dhashay nabi allah waa lagu cafinay dheen fidyada nabigu wuxuu yihi hal dirham cafin maysaan hal dirham ka qaada marka nimanka ayagu waa waa yimaadeen fashtadda waxaa ku darrada calayhim calaa bani haashimin abu jahl wa qaala wuxuu i laa tufaariquna naga dhaqaaqi meeshaad ilcisaabatu kooxdan buuhi xataa narjica ilaa aan noqonno ilaa aan noqon halla waardiibiisan ninka dhaqaaqi fasaaruu reer bani haashimna waa soo socday ama fasaaruu mushrikiin quraysh baa soo socday wasala rasuululahi baa isaguna dhaqaaqay xataa nazla ilaa uu degay cashiyan nistambe galabnimo casarkii adnaa maa in biyuu u sokayey ille nabigu xagga madiinu ka yimid ceelkii u soo xigay xagga madiina nabigu markaa degay amin casara fa qaala wuxuu yidhi ashiiruu calaya fi lmanzili xaggeen degnaa aagga dagaal nabigu haddi dagaal hadda ka hor ma gelin laakiin niman muxuu ahaay dagaalramato ah niman dagaalramato carab isku soo baabi'een weeye aaguna waa dhul cusub dhul yaqaana ma ah marka aagun baa la fiir ninka dagaalaqoon uu garanaya meesha la degay nabi wuxuu ihi ashiiru calaya fi lmansil xageenu aageenu fadhiisanaa mucaskarka iyo ciidanka halkeen fadhiisanaa riwaayadan marka waa riwaayada curra weeye iyo calqam ibn qays ama riwaayada uu warinaya muxuu ahaaye ayuub abu ayuub alansaari riwaayadiisu iyo midda anas qaybo kamida ah waxay tilmaamayaan in nabigu marka hore degayba ciidanka meel dejiyay xubaab ibnu mundir baa nabi allow meeshaani ma mxuu ahaa alla ku dajiyey biwaxyin mise xarbi iyo makiid iyo dagaal iyo tabca dagaal bay kaa tahay iyo taatiko wuxuu maya taatikii dagaal bay iga halkaan meel kaga maha buu nabi allow inaga kici hee ceel hore oon biyo macaan baa jiray kaas biyaha macaanina geebuu ceelasha dam oo dhanna waan xabaalaynaa ceelasha oo dhan hal xabaalabu midkaa macaana waan dul fadhiisanayna halkaasaanu degayna asagana dar weyn intaan sabayno suur suur weyn iyo qabaallo waaweyn oo dhooba intaan dhisno biyaha laga buuxsho wixii weel haysana laga dhexdhigo halagaga cabifo jaame koob iyo muxuu ahaa dhilba dhil lagu tuuro nin walba hadda sadexi lagu baahdo geeluna ka cabo biyaha kan o dhanna waan xabaalaynaa markay qoon u dhammaato iyagoo wanjala ah oo eh, dhagahooda u danan ka baxahayo ha soo qamamin buna ha dhammaadeen inagoo biyahan ku dagaalano difaacano ha dhammaadeeba nimankaani dagaalka hawshu sidaas wey alra'yu maa asharta ilayhibna taladu waa sidaa sheegtay waa la guri markiiba ceelashu dhan la xabaalay kulli dhowr iyo toban ceeloo isu dhawaabaa xabaalay wada goofafa markaasaa hawshan waa maxay cinda cisaan mafsado wey mafsado ceelasha in la xabaala mafsado wey maslaxa loo baahay maxaa ummadda biyaha looga kharibayaa mid miskiinoo ku haya arkay mxamarba waxay noqotay madiinatu ashbaax ashbaax madiina waxay noqotay mugda oo aad mooyeyso meelihii oon lagu jilhayay oo balaayada iyo shibiruhu kasoo duuli jireen ee balaayada ayadee cali baystoon kasoo boodi jiray madiinatu ashbaax bay noqotay wuxuusan ka warqabin muslimiintu markay la dagaalamayeen saliibiyiintii reer shaam shaam ku soo duulay in magaaloo dhan lagusunta ay gubeen ayagu dumiyeen madiinatu sayda iyo casqalaan salaaxudiin ayuubaa dumiyey bifatwa alculamaa umaradii iyo culamada waxay ku taliyeen casqalaan caasimad weyne xamar ka weyneyd bay inay muslimiintu aysan difaaci karin hadday gaaladu qabsanaan aan laga saari karin maxaa tala abuur ah waxay dhaheen dhulka la sig meel bannaanoo gelgelingeel ka dhig muslimiintu waxaantay qaadan karaan kala baxeen magana hala dumiyey laba biloodba magaa la duminaya laba bilood baa la duminaya magalada muslimiintaana dumiyey dhul bannaan bay noqotay fiqi ka maqan wey waxay la socdaan ma jiraan inay iska hadlaan waa awoodaan laakiin taariikh iyo fiqul jihaad lama socdaan hawsha waa in aad loo fahmo hawshaa nin yaqaanaan loo daaya laa yacrifu shawqa ilaa man yukaabiduhu wala sababata ilaa man yucaaniya jacayl ma yaqaanin inaan dareemaynin baa layidhi jacaylnimaan dareemayno cishku usan soo qabanin haddii loogu sheegay ma fahmi karo wadnahay xanuun haya canuurtaan soo ceshan haya wax kale ma qaadi karo uun kugu qosnin kara hawsha aqoon batardhisan maaha hawsha waxaa weeye halgan nimaan aqoonin hadduu ka hadlo waa lagu baabi waa lagu jabahaya hawsha aad loo fahmo wey waxaa u qosasheen show hawsha waa maray hawsha show cishqiga waa lasoo maray la tahay ayaha raalli la aado faqaala xubaab ibnu mundir wuxuu idhi saxaabigaas yaa rasuul allah ana caalimun biha beder ana aad u aqaana buui waxaa loogu bixiyay hadda ka hordegay oo beder la odhan jiray baa magaca loogu baxshay nimanna waxay dhaheen ma meel biyaheedu saafi ay yihiin buu oo biyuhu markaad habeenka soo dir istaagto dayaxaad ka arkaysaa dayaxa afartobnaadka cirka madaxada taagan baad ka arkaysaa biyo saafi ah oo nadiif oo caafimaad badanoo yay ahay meeshu ahay saasaa loogu bixiyey iyo ma ahay nin degay oo ceelkii u horreeyay ka qoday baa loogu magac nintuba dhibba ma laha anaa aad baan qanaa dhulkaani wa biqulabiha iyo muxuu ahaay goofafteeda jamcu qaliil qulabku waa ceelka intii la qodo aan la karkaarin mxuu aha karkaar loo samayn intii un carada laga soo bixi marka biyaha loo tago faraha laga qaado ee laga cabo haddii laakiin la dhiso ceelka oo la soo dhiso oo dhagax iyo shamiinto lagu saxeeyo ama dhoobeel lagu soo dhiso oo la adkeeyo karkaar loo sameeyo wadaanta lagu jiido markaas markaas bi'r baa la inta ku horeysana qaliib baa la marka eh, qulabku marka waa jamcu qaliib anaa aqaana ceelasheeda iyo ayadaba ani iidanabi allo meesha laga dega anaa sheegay in ra'ayta hadday kula qumanaato an nasiira inaan soconno ilaa qulabin ceelal qad carafnaha aanu garannay oo naqaano annagu fahya kaiirat lmaai cadbatun way biyo badan tahay waana macaan tahay midaanabalwnage oo fananzila calayha aanu ku dagno waan yeelin hadda kula qumaato fafcal weeye jawaabtii baa kaaga waad ka garanaysaan hadda hawsha ayadaa oo fananzila calayha aanu ku dagno oo wanasbiqa aan uga hormarro alqawma quraysh ilayha ila mxuu ahay alqulabi walbi'aar wanugawira aanu baabi'ino wey qawrka asalkiisu waa inay biyuhu la waayo oo ceelku gala noqo oo biyuhu guraan qul araytum in asbaxa maa'ukum hawran faman ya'tiikum bimaa'in maciin waa biyuhu inay dhulka galaan oo la waayo libdhaanba laga samro marka wuxuu ihi ceelashib aan mxuu ahaay aan xabaa laba biyuhu baa laga waaye galla aan ka dhigo oo nuqawira aan daboolla hadda u jeedaa maase waaha halkaa ceel wixii ka soo hadha oo meelmiye biyooyinka ah ceelasha dhowrka ee ciidanka ku filan hal saddex iyo laba allah ka dhigi aan soo reebno inta kan aanu dugna buu badan buu bixiyey ayaduna waa aaaar sugan w meelihii aan kuu celay baad noqon kartaa aarkan waa sugan yahay qayad iyo muxuu ahay axaadiistaani ilaa koo iyo toban xadiid iyo aaaar ka badan buu xaafidku keenaa kullina uu ka hadlaa ninkaas laftigiisu aniisu saariga iska asna hawlahaas inta tabartiisa waa takhriijiyaa arqaamta waxaa laga laaban karaa aniiska muxuu ahay kun waa loo laaban karaa waxaa kaloo loo laaban karaa iyo mujalladka iyo tobnaad bilowgiisaba bilowgiisa sagaal boqol siddeetan iyo shan safxada ah ila qism athani weeye wa saara almushrikuuna siraaca mushrikiintii baa degdega iyaguna yuriiduuna almaa ayagoo biyo doonaya mushrikiinta iyaguna waa dhaqaaqeen xilligaa marka ayada ah ee la marahayo markaa muslimiinta waxa laguu soo sheegay meeshay soo gaadheen qaabkay usoo socdeen halkay degan talaba meesha ku gabagabooda waa in la tilmaamo dhanka kale laga tilmaamo muxuu ahaaye meeshay soo gaadheen wa saara gaaladii baa socday saraacan ayagoo degdegaya yuriiduuna doonaya almaa biyo doonaya wa bacata caliyan calimu nabigu diray waa labaatan jir cali xilligaa iyada labaatan jir waa ninka wacdara ee mubaarasada u baxaaya ee ninkii ka weynaa ku aaday cutbe iyo mxuu ahaaye ii sheeg ninkii iyo shayba ee laba ninoo duqay ahaayeen weliid ibnu cutba ayaa asagu nin da'yar ahaa riwaayaadka badankood marka waxay sheegaan inay isku hagaageen cali iyo waxaa isku hagaagay cutba riwaayana waxay sheegtaa waxaa isku hagaagay cali iyo weliid xaafidku wuxuu rajaxay riwaayada cutbe iyo weliid ee cali iyo weliid ah laanna ayagaa isku ayni ah isku dhowaa weliid baa da'weynaa saddex san afar meelaha da'weyna laakiin cali iyo asagu isku aadi kareen niman dhalinyaro isla ahaayeen labadii duqayna laba duqay baa laga horgeeyey cubayde iyo mxuu ahaaye xamsa niman oday duqay bay ahaayeen marka shaybi waxaa laga horgeeyey mxuu ahaaye iyo cod baa laga horgeeyey <clears throat> marka cali waa dayari sideed iyo labaatan jir wey xilliguu soo hijroodana mxuu ahaa sideed iyo toban toddobiyo toban weyaan xilliguu soo dhaqaaqahaye wuu soo hijroonaya wsacdan ayuu nabigu diray wzubayr sacd bnu waqaas wey wzubayr ilaa badrin buu u diray bader buu hi hormaroo bal sii fiiriya bimacnaa bader yani qaybo ka mida meeshii ma aha ceelashii la fadhiista mehe waa qaybo ka mida dhulkii bader ka mida yaltamisuuna ayagoo raadinaya alkhabara wardoon quraysh meesha ku beeqaantay meeshay soo gaadhay intay noo soo jirto ilaa ciidanka waad ogaatay mago meesha ku jireen faqadimuu qabteen laba adoonoo dhaan ah oo ceel raba inay ka cabaan biyo raadaysa bay dhar soo siiyeen reebanxajaaj ayaa labada adoon iska laha wa rasuululahi qaa'imun yusalli nabigoo tukanaya labadii adoonkeeda fa sa'alahumaa asxaabu labadii adoon waxaa wax weydiiyo marka baaray taxqiiq ku sameeyey istikhbaaraati ah nabiga saxaab man antuma bay dheh yaatii qaala waxay naxnu suqaatun liquraysh niman dhaanaan nahay oo suqaatun jamcu niman dhaanaan nahay bay dheheen oo liqurayshin quraysh u ahaaday dhaan baan nahay wax kale ma nihin fakariha dalika asxaabuhu asxaabadu weli ma oga quraysh inay soo gaadho weli waa hawsha hore uu shaqu ku socday hawsha hore waxaa weeye in safarkii iyo ciirkii iyo qaafilada koonid baa la raadinaya quraysh inay soo guurto soo socoto war lama hayo marka qisadii buu dib ugu noqday sheekhu dhanka quraysheed buu ka hadlaya fakariha asxaabuhu daalikay ka hodeen quraysh baana soo dirto dhaankeedii baan nahay oo ciidan iyo col baa soo gebilawey oo la sugayaba ma ah kama ahrajaka rabuka min beytika bاlxaq waina fariiqa min almuminiin lakaarihuun hawshaa doonahaya annagu waxaan doonaynay in muxuu ahaaye haniimo baarida oon dhiig ku daadanin iyo konayo geela iyo konton kun oo diinaar aan isku darsanee xabad kulul iyo bir managaa diyaar u ahaynba wawaduu waxay jeclaysteen low kaanaa labada addoon inay u ahaan lahaayeen liciiri abi sufyaan labada addoon inay sahan u yihiin ama dhaan u yihiin kolonyadii hawrta ahayd falammaa sallama rasuulullah way garacaan markay dhahaan maaragteen ciir abi sufyaan yacodhan laa cilma lanaa bihi war abu sufyaan war ooma hayna iyo kolonyadiisi annagu quraysh baana soo jirta haadihi quraysh macaha abu cutba wa shayba wa abu jahl wa kada wa umay ibnu khalaf waa kuwa markaasa beenbaadshee way garaacaan markaas dheen run baan sheegan sii daayahe quraysh maanare abu sufyaan waa ka uu soo dhow yahay markay naftu qabatay been sheegahaya markuu usha laga daayaan run bay sheegahayaan muxuu abu sufyaan war ooma hayna kama warqabno ciidan xoolo soo duulo quraysh baan la socono dhaan nabigu intaa marka salaad ku jiraa hadday run sheegaan usha qabatay markay been sheegaana waa laga sii laga daayaa markaas nabig wuxu uhi waladii nafsii biyadihi markuu salaadii ka baxay innakum latadribuunahu addoonkii baad qaraacaysaan idaa sadaqakum markuu run idiin sheego wa tadacuunahu idaa kadabakum haadihi qurayshun qad aqbalat litamnaca abaa sufyaan nabig wuxuu leey waa runtood wey markay run idiin sheegaan waad dilaysaan markay been sheegana waa sii deynaysaan allaan ku dhaartay quraysh bay dhaan u yihiin oo col oo soo duushay doonaysaan inay gaadiidkii abuu sufyaan waday falama sallama rasuululahi rasulka markuu salaama naqsaday qaala lahuma wuxuu ku yidhi ahbiraanii ayna quraysh ii sheega quraysh xaggay soo gaadho joogtaa qaalaha waxay dhaheen waraa hada alkatiib buurtan ay ka dambeeyaan katiibku waa burburcoodka ama buurta yaree bacaadka ka samaysan wey faqaala wuxuu idhi kamil qowm colka quraysheed muxuu dhan yahay faqaala waxay laa cilma lana garan mayna adoon biodhaamisa miyaa dhan yahay faqaal nabig wuxuu uhi waaye kam yanxaruuna kula yowmin maalin kasta ciidanka meeqaa loo qalaa raashinka lagu qiyaasayo maalinkii imisa neefo geelay cunaan nimanku idan raggu hilib cun weeye faqaalaa waxay dhaheen yowman cashara maalin toban halaad bay qashaan wa yowman tisca maalin sagaal halaad bay qashaan waa nabi soo sheegay maalin walba nin ugaas ahoo qureysheed baa gowracayo oo isagoo xisaabinaya toban halaad calaa xisaabiha lagu gowraco akoonkayga markaan ku laabtay hee makan ha laygu yimaado waa akoonkayda boorsadiisi abaaxadiis ninka asagu markaa lacag wadan wuu bixinhayaba cabaas baa xataa maalinka u dambaysay layidhi waa run sheegayso toban halaad isna gowracday calaa xisaabihi marka waxaa hawsha u saaran maaha faqaala rasul marka hadday sidaa tahay toban maalin cunaan maalina sagaal cunaan alqawmu maa bayna tiscumia ila alf ciidanku waa sagaal boqol ilaa nabigu hawsha waa qiyaas siduuna sheegay bay ahayd faanzl allahu caza wajal ilahay wuxuu soo dejiyey keenay fii tilka alleyla habeenka asaga ah maaran waaxida hal roob baa ilaha habeenka keenay addoonka soo daay beder bis ah oona aan madiinana gaadhsiisanayn makaan aan gaadhsiisanayn intii beder ciidanku fadhiyay quraysh iyo nabigu joogeen iyo aaggii roob lagu simay fa kaana cala almushrikiina roobka muslimiinta wuxuu ku noqday waabilan shadiida jir buu ku noqday culus weliba roob aan kor loo qaadi karin oo awrtii fadhiisiiyey oo geeliya dhaqaaqu farba lama qaadi kara jir weyn buu noqday muslimiintana wuu qabooji lahankii iyo oonkii salaadiibuu ka reebay bacaadkiibuu ka nabay cabsidii iyo argagixi shaydaan uu ku afuufay buu ka qaaday yubita bilaqdaam wey ilahay baa ka sheekeeyayada waabiran jir buu noqday shadiidan daran manacan u diiday min ataqadim hore u baxaan inay meeshii ka guuraan oo muxuu ahaay ay hore u socdaan buu diiday maba dhaqaaqi karaanba wa kaana cala almuslimiina muslimiintu wuxuu noqday baa le allan ee shucshuc roob yar wey tixtix ama shuuc roobaan badnayn allan roobka yar weeye ka caradan qabo ee ee boorhkan iyo habaaskan naba hoosna aad u tegin wey intaasaa laga rabaa weliba haddee bacaadku markuu roob yar ku dhaco wuu adkada dhagax buu noqdaa inaad taqaanaba mooye meesha bacaadka iyo niiska iyo roob yar hadduu qabto dhagax buu noqdaa wuu isqabsanaya carraday ku dhex isqabsanaya shamiintu noqonaya waa adkaanaya haddii laakiin roob weyn uu helo carradiibu ka dhex saari weli siisii iska hanaya bacaad kugu noqonaya waa kula tegaya lugtuna waa aharahum ilaahay waa ku ahiray bihi ay bilmaari wasakhdii iyo mxuu ahaaye cabsidii iyo agagixii iyo wixii shaydaan ku ahriya o dhan bu ilahay kaga saaray liyuahirakum bihi wey waadhaba canhum rijas shayaan shaydaanka wasakdiisii waa mar oo dhammaanaysaan waa laydinka badan yahay nafar idinka fiigi maayo idinku soo dargaroobeen way dhaarsan yihiin wanjal weeye weer cad bay qabaan weer gudan bay wawaaa ilaah wuxuu ku adkeeyey bihi ay bimaari alarda dhulkiibuu ku adkeeyey dhulkiibuu ilahay ku dejiyey ciiddii caradii wa sallama rabbiilah wuxuu ku adkeeyey bihi bilmadar alramla bacaadki tamuuxi wa abata alaqdaam gomadiina waa sugay cagsu dhulka ay kuu qabata wey meel mogtay cagtu ay kuu antarorsa hadaad ku dagaalanto waad kufi maba socon kartid oradka ma bogan kartid niis tamuux laguma ordi karo adoo dhan jeegadu baa taagi maba dhaqaa kartidba meeshuu cagtana kuu qabata la rabaa wamahada ilaahay wuxuu ku ugu gulxaaray bihi lmanzila meeshii la degi lahaa ugu gulxaaray macana inay saxaabada meesha ka guuraan oy socdaan oy meel kale tagaan waxaa u suurageliyey dhulkii carro adag u noqday almanzila meeshii la degi lahaa wa rabata bihi ilahay wuxuu ku xidhay ku adkeeyey calaa quluubihim quluubtoodii cabsidii buu ka saaray iyo khoofkii waa roob nooc kale ah ma aha roob muxuu lagaga dhigay iyo duufaano muslimiintana maslaxadoodii baa eh, eh, lagu koobay fa sabaqa rasuulullah rasulka ilahi baa hormaray oo dhaqaya wa asxaabu ilmaai biyihi macaana fa calayhi shadra alleyl habeen kale barhkiisii bay degeen habeen kale barhkiisii bay degeen intay si u gubaheen bay hore u baxeen meeshay qoraysh ku tumaysay muslimiintii waa ka soo hormareenba wasanacuu waxay sameeyeen alxiyaada jamcu xawdin darar waaweyn darar bay sameeyeen dhooqay dhoobaa laga samaynayaa biyaha lagu shubo wa buniya lirasuuli rasuulku waxaa loo dhisay cariishun e, darso darso ama daash ama balabala loo dhisay marka waxbaan ka bood cafwan uma hawaruu waxay xabaaleen maa cadaaha ceelkaa wixii ka soo haro meel miyaha biyo ah. wa nasala rasuululahi baa dega wa asxaabuhu cala alxiyaadi ku degeen iyo meeshii loo diyaariyey wa buniya rasuululah rasuulka baa loo dhisay cariishun baa loo dhisay waa inaga soo sheegnay waxaa ku taliya fikradda ayada oo keenay sacd mucaad nabi allow waa aragtaa taagan dagaal baa socda qurayshna way soo diyaargarowday annagu waa niman dagaal kusoo talagale maanan ahayni nimanuu yidhi geel iyo muxuu kaloon socda soo qabsadaanu ahayn waadna aragta inaan tabar yarrahay oonu hub badan aanan wadanin cadad iyo tiraba aan liidanno dagaalka hanala geeyeen dirsaan kuu dhisaynaa meel ka sarraysay muxuu ahaaye eh, meesha lagu dagaalamayo oo ka korayso buur ah buur halkaasaan buur kaaga dhisayna eh, darsan kaaga dhisayna dagaalku meeshu ka dhacaya daawo oo firso marka haddaad aragta muslimiintu inay jabeen oo laga xoog badnaaday geel iyaga aan wadana halaha u dheereeya ee farduhu aysan gaadhin baan kusoo jilbxidhaynaa darsada hoosteedaan kusoo dhigaynaa haddaad aragta muslimiinta inay baabe'ayaan lagu dilayne madiinana kula carar oo badbaad madiina waxaan kaga soo tagnay dad muslimiin oo annaga naga kaa jecel buud oo naftooda kuu horaya hadday og yihiin inaad maanta dagaal gelaysana kaama aysan harin wiil iyo gabadh waa kusoo raaci lahaayeen ee waxay moodahayeen sidii waayo hore dhacday oo kale in intii ciidan loo baxo kolonyo ah ama wax laga soo qabsado ama ay dhuumaan ama la waayahay marka nabi allow inaad meesha ku dhimatana sax ma aha ansaarna ka raalli noqon mayso baxso madiina tag ansaar marka wayna ku difaac wayna kugu dhiman rabbi kuu gargaaro hadday laakiin aan guulaysanana haddee waba khayr weeye haddaan jabno wain takun اlukhra fanaja ila madina min rasul sl marka cariishku waxaa ku taliyey sacd mucaad ugaaska raws nin dagaalamana waa ah aabbihin xarb bucaad baa lagu dilay reerka reawsna asagaabaa dee asal ayagaa u lahaa inay maamulaan ay ugaasi noqdaan qoys adagna waa ahay ayagoo laangaaba reer khadi way ka awood badnaayeen waa ninka soo sheegay habeen xalay soo sheegayni reaws qoys yaroo waxay ahaayeen musiibo ah lahum sabrun cala albalaaya walxuruub qoya waxaa hawshan loogu talagalay ahaayeen inta dagaalee dhex martay iyo reer khasraj waa boqol dagaal baa lagu tiriya miata xarb macraka dhex martay miata macraka xarbigu u dambeeyey caaf buu ahaa dagaallo arbaciina caamin socdi u dhexeeyey ismana dhigmaan saddex goor bay reer khasraj ku lalaamaan reer aws saddex goor dicfeen haddama waa saddex laab wa maca daalika way isceshan jireen iyagoo sidaa ahaadan dagaalaha waa isceshan jireen yowmun lahum yowman mxuu ahay calayhim bay noqon jirta ilaa waaga dambe reer khasib aad u go-ay dagaalkii dambe mxuu ahay bucaas ragga go-ay u badnaa reer khasib bay ahay waxay duqaydu waa dhammaaday lugtay la baxeen yakuunu fiiha nabigu u aada calaa tillin taag ama dalcad ama burburcood baa looga dhisayaa yushrifu ku soo foorarsanaya ama kusoo eh, mxuu ahaay eh, cala almacraka meesha eh, mawdic almacraka wey waa meel taag ah ood ka eegi karta mxuu ahay xaaladda socotaad ka ogaan karta yushrifu an yatalicu cala almacraka ama habeenkiiba fii mowdic macraka meeshuu daalka dhiclaabo nabigu habeenkii maray oo dhex qaaday wa wuxuu gudagalay yushiiru biyadihi inuu gacanta ku ishaarahayo haadaa masracu fulaan halkan hebel baan dhigi doonnaa abujahl meeshaan dhigi doonnaa wahada masracu fulaan halkan hebel baan dhigi doonnaa wahaadaa masracu fulaan hebella waa meeshii lagu legdala halkiisan wey in allah famaa tacaddaa muusan tallaabin ama ah, ma gafin axadun axad wa minhum quraysh kamida mida iyo kuwii la ishaaray mawdaca ishaarada nabigu meeshuu farta ku fiiqay nin walba meeshii lagu dilay waxaa u daraydo cajiib noqotay niman xeelka intay habeennimo soo dhunteen ka caba iyagoon la ogayn oo toban ahaa yuu nabigu wuxuu yihi hal nin mooyo waan dili doonaa tobankuba xakiim ibn xisaan baa tobanka ku jiray keligii baa ka badbaaday tobankii darka ka cabtayba sagaal ka la gowracay yom badarin keligii baa ka badbaaday waagii dambe xakiim markuu islaamay oo noqday muslim wuxido qiimo badan markuu dhaarta u dambaysa dhaaranhayo wuxuu odhan jiray walladii anjaani min yowmi badrin baasahay aana yeelaynin badri badbaadiyey oo tobankan iga badbaadiyey baan ku dhaartay hawshu sidaa ma ah marka waxaa weeye beder hawlaha ka dhacay hawlo lagu yaababa lala yaabay bay ahay laakiin markuu ay beder qisada u ban fawaa'ideeda fiqiyaadkeeda xikamkeeda ka hadli doona hadda sayrulqisa aynu ku jiraa hada wabillahi towfiiq